wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi waaalih wasaxbihi ajmaciin amaa bacd waxaynu ku soo jiray kelimadii ahayd cismatu dami lmuslim waxaynu soo maray adilo badan oo ku saabsanayd ruuxa mu'minkaa ama muslimkaa dhiiggiisa xaaraamnimadkiisa iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala meeshuu ruuxa muslimka ama mu'minkaa ka joogo hadalkeenni bilowgiisibuu ahaa ee habeenaha dhowrkaa soo socda <coughs> waxaa inoo raacay masaladii ahayd islaam iyo iimaan in la sharxo xoogow tilmaamo yar baan ka bixinnay waxaynu soo marray waxyaabaha ruuxa bini aadamka dhiiggiisu uu xaaraanta ku noqdo oo laba qodob ahayd aydna waynu soo khulaasaynay waxaynu soo marray kufri iyo nifaaq waxaan ujeedaa nifaaq iyo fusuuq iyo cisyaan saddexdaa masalo tacriifaadkoodii iyo waxyaabihii ku hoos nabnaa ee xadulkabiira iyo sagiira iyo waa inaga xal noo dambeeyey hadda waxaynu gelaynaa <clears throat> alkufr washirk waxaan leenahay alkufru washirku waa aslu kulli baliyatin wa fitnatin fi dunya horta shirki iyo kufri balaayo kasta iyo musiibo kastoo dunida ka dhacdaay ayagaa aabba u ah waana dembi ka u weyn oo rabbi subxaanahu wa tacaala lagu caasiyo kufriga iyo shirkiguba macna alkufri fi luqa wuxuu ku dul wareegaya cala altaghdiya waasatri wa jaxdi اnicma wax la qariyo oo la asturo ama la daboolo ama abaal dhac ama la abaal xooro buu ku dul wareegahaya ninka zaarice beerleyda ah min xayu luqa kaafir waa la odhan karaa liannahu maxaa yeelay abuurka ama shinnida ama firida waxaa tidhahdaba ayuu dhulka gelinhaya oo qarinhaya asturahaya habeenka kaafir baa layihahdaa min xayu luqa liannahu yastur alashkhaas dadkao dhan buu asturahaya habeen hadduu gudcur iyo waxba la arki maayo <clears throat> waxaa kaloo kufriga min xayu luqa loo isticmaalaa wax kastoo ka soo horjeeda mahadnaqa ama abaalgudka shukriga ka soo horjeeda lianna nicmada iyo abaalka lagugu leehay adaad ka abaal dhacdo ama aada jasaar noqoto abaallaawo ah min xayu luqa kaafir baa lagu odhan karaa min xayu sharcina waaba tahayba inahaas ayuu ku dul wareegaa min xayu luqa ninka dagaalyahanka markuu si fiican u labisto oo hubkii iyo halmadkii iyo koofiyadiisii wixi o dhan ba uu isku jufo takafara bisilaaxi baad maqlaysa hubkiibuu isku qariyo wey kafaarada asalkeeda maxaa la yihahdaa kafaaratu iyo kafaaratu lyimin maxaa kafaaro loogu bixiyey waxaa loogu bixiyey kafaara gudku wuxuu asturayaa dembigii ama dhaartii dembigeedii ama dihaarkii ismigiisiiba asturahay saasa kafaara loo yidhi asalkii marka kama bixin markaynu soo gaabinno waxaan leenahay kufrigu cinda alculamaa laba u qaybsamaa macnaha koobaad waxaa weeye ama qaybta koobaad maa yudaadu asla aliimaan kufri iyo gaalnimo ka hor imanaysa iimaankii iyo islaamnimada aad sheeganayso baabi'inaysa iimaanka la sheega waa maxay waynu soo mara aliqraar bima jaءa bihi muxamadu salى اllahu عalيه wasalam tasdiiqan lahu wainqiyaadan lah kulan aw bacdan islaamnimadii iyo iimaankaadii iyo hogaansankii aad sheeganaysay ood baabi'iso weeye si dhammaystiran oo kulli ah oo aan waxba aadan ka tigin aad u baabi'iso u diiddo ama bar ka mid aad diiddo kaasaana loo yaqaanaa alkufr اlakbar nooca koobaad oo alkufr akbar kufr اlakbarna wuxuu ka hor imanaya oo baabi'inayaa aslu اliimaan kulan aw bacd wa bicibaaratin adaq waxaan dhihi karaa kufriga akbarka waxaa weeyaan cadamu اliimaani biاllah cadamu اliimaani biاllaahi wa biاrusul wa bima jaaءat bihi marba haddii iimaan lagaa waayo iyo islaamnimo gaal baata marka iimaan la-aantaas ama jahli ha raaco ama shaki ha ku yimaado ama takdiib iyo beenin ha ku yimaado isla weyni iyo kibir ha ku yimaado ha kala qaadi asal waxaa aabbu ah kufriga akbarka waxaa tidhahda waa cadamu liimaani biاllaahi wa rasuulih sawaaءn kaana macahu takdiibun aw shakun aw maxaan ku dhahday iba aw istikbaar aw icraad waxba ha kala qaadi majmuc lfataawa majalka labiy tobnaad saddex boqol soddon iyo shan baad ugu laaban karta markaynu sidaa nahano oon dhahno kufriga akbarka waa cadamu liimaan waxaa meesha ku soo gelaya nifaaqi akbarka waa ku jira soo ma ilaa munaafiqa weyn ee nifaaq alabar ku dhacay muslim ma aha muminna ma aha xaqiiqa ahaan waxaa kaloo soo geli alfusuuq aw alfisq alabar waa ku jira kufrigaa weyn anwaac badan buu leehay marka la fiiriyo asbaabtu ku yimid isagoo gaalnimada weyn ay tahay mahadhadeedu cadamu liimaani billaahi wa birasuuli wa birusul wa bilambiyaa iimaan la'aan wey horta gaalnimo gaalnimada weyn laakiin iimaan la asbaabta keentay marka la fiiriyo dhowr magac buu kala qaadan karaa kufriga kufriga koobaad culmadu waxay u yaqaanaan kufru takdiib gaalnimo ku timid beenin aad xaqi beeni soo diiday kufru takdiibna waa ictiqaad inaad ictiqaadso kadib arasul فيma habta canهum أw jaxdu صidqihim bالlisaan weyaan kufr الtakdiib waa inaad aaminto ambiyadu iyo rusushu iyo nebi maxamedba inay been sheegahayaan horta iimaan la-aan baa too gaal baa tay laakiin gaalnimada waxaa kuu dheer oo gaalnimada waxay ku timid inaad xaqi beenisay kufru takdiib baa loo yaqaana takdiibkaa mid lisaani ah iyo mid ficli ah iyo mid qowli intu waa noqdaay ee qalbi eh takdiibka qalbiga waa naadir lwuquuc fi lcalam gaalku inuu xaqa qalbigiisa ka beeniyo waa naadir waa yar tahay haaliban maba dhacdaba laakiin asagoo garanaya waxaan inuu xaq yahay oo nebi maxamed run sheegayo oo ummadda khayr oogu baaqahayo yuu haddana xaqii buu diidi kibir buu la diidi xasad buu la diidi isla weynan buu la diidi waa yar tahay marka takdiibka qalbiga ah in bani aadamka laga hela atakdiib alqalbi oo kufru takdiib alqalbi aad bay u yar tahay maxaa yeeley ambiyadu waxay la imanayaan waxa iska cad weeye iftiin wey waa dharaar haadaa bayaanun linaas wey ruux kastoo bini aadama xoogow rabbi caqli ah geliyey inay run sheegahayaan oy xaq ummadda ugu baaqahayaan oy iyagu yihiin dad wanaagsan oo khalqiga dadka u qiimo badnaa waa garanaya ee waxaa un meesha keena waxaa meesha yimaada inay markay xaqi gartaan gaaladu ay inkiraan xaqi kibran aw xasadan aw itibaacan lilahwa aw liltaqliid taasay u badan tahay hawshu waxaa taa kuu cadday suuratu naml mise qasas bay ahayd falama jaaءathum aayaatuna mubsira qaaluu hada sixru mubiin waxaa laga hadlayay nabi muuse iyo tolkii marka laga warramayay fircawn iyo qowmkii baa lasoo sheegay fircawn iyo tolkii waxaa leeyihi falama jaaءathum aayaatuna mubsira aayaadka anigoo iska markay u yimaadeen oo wax caddaynaya qaaluu hada ilahay baa ka jawaaba wajaxaduu biha wastayqanatha anfusuhum dulma wa culuwa inay kibirta rabba kuu sheegahay been wey waxay sheeganayaan ay ka leeyihiin qalbigooda ma jirto hawshaa qalbiga ma waa beentood way og yihiin inuu xaq ku hadlay nabi diinna la yimid laakiin waxaa u diiday dulman wa culuwa fandur kayfa kaana caaqibatu lmufsidiin bal nabi muuse waa kii ku odhanhayay markuu fircoon la doodahay qaala laqad calimta maa anzla haulaa ila rabu الsamaawaati walardi basaa'ir wa inii la adunuka ya fircawnu mahbuura kama niqaashin laqad calimta maa anzla haulaa aayaadkan sagaalka ah iyo waxyigan iyo diintanan la imida khayrka inuu rabbi ka dambeeyo ilaahay leeyahay hawshan fircoon oo waad og tahay waa ogyahay laakiin kibir iyo nabi maxamed waxaa lagu weyna markuu nabigu dhibsaday quraysh beenintay beeninayso ee ka soo horjeeda inay gaashaanka u daruureen qad naclamu inahu la yaxzunuka aladii yaquuluun fainahum laa yukadibuunaka walaakina aalimiina biaayaati illahi yajxaduun u fiirso nabi maxamedo way og yihiin inaad sheegayso adoo yar bayba saadiq kuu yaqaaneen adoo weynaadoo cirrada ku taabatana warkaabadaa oo wax yar rabbi kugu soo dejiyey beentoodu weeye afka weeye waxay qalbiga ma gaadhsan la soca layidhi ee aayaadka rabbiga iyo waxyigan iyo diintan ay diidan yihin abu jahl waa kii yidhi reer banu hashim deeq baan ku tartannay farasay rihaan baan noqonnay xagga waxbixinta iyo magaca iyo deeqdaan ku tartannay intay gowraceen waxay bixiyeen wax leeg baan bixinayba haddaana anagu reer bani makhzuum wuxuu yidhi haddana waxaan ku tartarmay geesinimo iyo halyeynimo iyo ragha laska dhacasho waa naga badin waayeenbu geed ha laga hadlo garta ha la gooyo aftahanimo meel baan waanu garbadhac baan noqonnay buui qurux iyo meeqaan iyo raganimo iyo magac addoon isku meel hadda waxay bilaabeen buuhi cirkaadna looga warramhaya annagu cirkiyaa nooga warrami buui hawshaa yeeli mayno bu abu jahl wuxu yeeli mayno reer banu haashim hadda inay fiilo xidhaan xagga cirka ah marka marnaba maxaan qaadan karna maabu waa iska caddahay hawshu inay tahay xasad iyo xaqdiidnimo adoo wixii garanaya inuu dhab yahay waa qur-aanku in badan waa caddeeyey waxbaa kaga noqon mayno waxaan leenahay adugu qaybtaas inaad xaqi adoo garanhaya aada beeniso ama aad qalbigaba ka diido yaa kufru takdiib loo yaqaanaa wuuna yaryahaan ku atakdiib alqalbi waa yaryahay ee adduunka wax u badan waxaa waa jacdi xaqa in laska nitiro boqol toban iyo afartii qur-aankaan aqaana haddaad tiraade maxaa ka adag baad tiraadeen kaa akhris maya ka adag waa gaalnimo kaa akhrisan maayo iska ilaaliya hwl udug culus wey kufru takdiibkaas takdiib alqalbiga ah doonam ha noqdee ama takdiib ha noqde lisaani ah ama mid ficli ha noqde ama mid qalbi ha noqdee qad yakuunu caaman waqad yakuunu khaasan waxaan oga jeednaa diintoo dhan baa jumlatan wa tafsiilin diidi kartaaba nabi maxamed nabi ma aha kitaabkana kitaab rabbi soo dejiyey ma aha in haadaa ilaa qowlun yu'tar baa tiri diintii baa jumlatan wa tafsiilan daar iyo daba waa waxaan leenahay waa takdiib kulli ah muطlaqan takdiibka khaaska ah ama juziga ah, qayb diinta kamid a ah diida waxaa tihi diintu waa fiican tahay muslim baan ahay waan soomaa waan salaadaa waan xajiyaa waan cumraystaa sadaqadaan bixiyaa waan halgamaa laakiin anuu yeeli mahaya waxaan ku jirnaa qarnul cishriin baan ku jiraaye gacan ha la yeeli mahayaa tiri kaafir baa tahay kufrigana waa maxay kufru takdiib laakiin macaan baa mise waa mise waa eh, khaas waa khaas intaasoo qayba waa noqdaa idan diintao dhan inaad diidana waa noqdaa kulligiiba inaad qayb ka mid ah bacda maa habat aad diiddana waa noqdaa madaarij saalikiin faahfaahinta ugu laabo mujaladka koobaad saddex boqol sodon iyo sideed waxaa in la xusan mudan kufri takdiibka qaybta jusiga ama khaaska ama kaynu marayno ruuxa markaynu tagfiirinayno ama gaalnimo lagu xukumi faahfaahintu waa inoo iman doontahay wuxuu diiday waa inuu yahay wax ku sugnaaday qur-aanka binasin mutawaatir bidaliilin burhaanin qaطciyin waa inay ku sugnaatay ima fi kitaab اllah wa ima fi suna mutawaatira wa ima ijmaacu اlmuslimiin xugum ku sugnaaday markuu beeniyo un baynu takfiirinaynaa hadday tahay masaladu masala qaabila lilijtihaad masala khilaafiya ay tahay ruuxa ku takfiirin maysid waad kala niqaashi xaqaad u caddayn waad naqdiyi inuu khaldanya baad u sheegi haddaad dado waad goyn gebigiisaba laakiin gaal baad tahay waxay u baahan tahay hawsha hawlka culus bay u baahan tahay faafaahinta waynu gaari doonaa <clears throat> inkaarka qaybta inkaarka la inkiro shareecada qayb ka mida la inkiro ilan kufru takdiib baynu ku jiraay laba qaybood buu u qaybsamaa culamada agtooda alinkaar cinda alculamaai almuslimiin nowcaan wey laba qaybood wey nooca koobaad waxaa loo yaqaanaa inkaaru takdiib inkaaru takdiib waxaan u jeednaa markaynu ka soo tagno takdiibkii kulliga ahaa ee diinta islaamka jumlatan wa tafsiilan ba ladinaga dah waxaan la rabnaa qayb diinta ka mid a ah, xukun min axkaami shariica alislaamiya inkirideedu marka ruux inkarayo inkaarka labaa loo qaybiya inuu yahay nooca koobaad waxaa weeye inkaaru takdiibin waxaa tihi wix maba ogol yeeli mahaysiisuba waxba kama jiro warna ilaahay baa caddeey oo sunnaa ku sugnaatay oo muslimiinta isu raac war joog yeeli maayo wahada kufru bilaa shak midkaa gaalnimo cad wey sidii ruuxu inkiray isman min asmaa illaahi haabit fii kitaabihi wa fii sunati nabiy wa fii ijmac lmuslimiin kuntab aw sifa min sifaati wuu inkiray wuxuu ihi laysa lilaahi yad ilahay gacanba ma laha bui sideeduba laa xaqiiqatan walaa majaazan qolihii ashaacirada ee bimacna alqudra bimacna nicma odhanhay xataa ma aha ilaahay yad buu leeyahay taliiqu bidaatihi wa cadamati wajaalaha sidii salafkana ma laha wuxuu hi laysa lilaahi yad laa xaqiiqatan walaa majaazan oo bal yadaahu mabsuuطatan xageed geyn waladii nafsu muxamadin biyadi wariyadkan qur-aanka buu xageen ku wadaa waxba kama jiraan waxaan leenahay kafir bilah alcadiim warkaa waa cadiya leanna inkaarkiisu waa inkaaru takdiib beenin cad iyo diidda qayaxan wey kaa waa mid inkaarka labaad waxaa weeye inkaaru ta'wiil ruuxii w macnihii xaqiiqiga ahaa buu inkirsan yahay laakiin tafsiir kale oo kaadi ahayn buu siinayaa masaladii qaab kale u fasirhaya inkaaru tawiil baa loo yaqaada inkaaru taawiilku waa maxay ruuxu xukunkii ma diidano ilaahay inuu gacan leeyahay ama weji leeyahay ama cilmi leeyahay ama maqal leeyahay ama arag leeyahay ma diidano dayib masaladu inay sugan tahay ma diidano laakiin wuxuu ku leeyahay wadaadow saad u qaaatay ma aha noocayo noocaas wey tawiil buu qac ka siinhaya an laa yajxad alxukma laakinahu yuawil kaas inkaaru ta'wiilka laba nooc weeye masaladan kufrigaa in si fiican loo fahma faahfaahin badan kama gaadhno waa rabaa leanno hawlo culus baa soo socda marka hadhow ninkii gebi dhaca asaga u taalla kan inkaaru ta'wiilka ah waa laba nooc nooca kood waxaan leenahay tawiilka iyo tafsiirku ku fasiray xukumka ruuxa iyo qaabku u leexiya aayadda ama xadiidka u luqluuqay ma tawiil lahu musawiq fi lua alcarabiya wax lua alcarabiya lagu yaqaano aayaddu ixtimaali karto ama xadiidku uu qaadan karo oo macquulgala miyaa mise waa kuturkutanho wey inkaanu baa labada noqonay tawiil lahu musawiq fi lua alcarabiya wayaxtamiluhu ظaahir الnas midkaa gaalnimo ma keeno gaalnimo ma keeno sida tawiilka ashaacirood ilaahay yad uma ogolo ama ashaacir almutaahiriin baan ujeednaa wixii ka dambeeyey abilmacaali juwayni qarniga afraad wixii ka dambeeyey qarniga afraad laga bilaabo ilaa yomina hada musibad halkaas ka bilaabatay aafada ashaacira bartaas ka bilaabatay horaan xoogo waa yar kharibnaa ilaakin sidan waa dhaamay si kastaba noqotee waxaa weeye waxay dhahay ilahay gacan ma laha oo yadan qur-aanka lagu sheegay ee fara badan ee qur-aanku soo celceliyey ee meel kastaba taagan ee nabi maxamed sharxay ee uu ku dhaaran jiray maxay tahay waxay dhaheen waa yaddu qudratin wa quwatin wa nicma waxaad dhihi bay dhaheen min xayu lua hebel anuu gacan ba igu leeyahay hebel gacan ba igu leeyahay bimacnaa gacan go-an baa ku agtaala hawsha ma ah ee waa maxay abaal ba igu leeyahay wey abaal ba igu leeyahay waxbuu ii qabta wey hebelow abaalaa waa tahay jasaar baa tahay horaana waxaa la nin bogsaday ballan furiy alla ma gacan kugu leh war gacantanoo tan la sheegi bay dheheen waxaa weeyaan midaas waa yaddu nicmatan waa ixsaan midoo kale waxaad dhihi kartaa adoo wax badan qabtay ba gacanta inaan kaga shaqeey waxaa laga yaabaa inaadan kaga shaqaysay afka waxaa laga yaba inaad tarisay waxa laga yaba inaad u lugaysay aad gacanba ku taaban idan awooddaadii iyo qudradaadii mar baad gacantaada u tirin waxqabadkaadi marbaad adinkaada u tirin idan waxay leeyan imaa inaan dhahno yaddu waa qudra ama quwa ama nicma weeyaan isaad u qaateen salafu saalix aad u qaateenoo ma aha tawiilka nooca asagoo uu khaldan yahay oo baatil ah oaan waxba sal ku lahayn kitaabka rabbigay walaa fii sunnati nabiyi walaa ijmaaci lmuslimiina uwal aan sal ku lahayn haddana dhihi mayna nimankii ashaaciraha gaalowe leannu ta'wiilka la yimaadeen maxaan leena waa ta'wiil lahu masaaq fi اluga wa taxtamilu bacdi dawaahir الnusuus intaas wey laakiin inuu baaطil yahay meel kastaba ogu laabo tadmiriyada soo qaad oo waasdiya soo qaad ayi kitaab haddaad doonto waxaad soo qaadaa naqd cuثmaan bn saciid addarami kitaabkiisa waxaad soo qaadaa alradca aljahmiya kugu filan yakfi inaad waxaan rabaa nuqaadkun la famaan doonaya hadda faahfaahin kama gaadho laakiin hadduu yahay inkaarkiisu inkaaru ta'wiil taawiilkiisuna uusan ku lahayn laysa lahu musawiq fi lua walaa yaxtamilhu daahiru lafd maxaan leenahay waa kufri cadwi wuxuu ihi bal yadaahu mabsuutataani yadaahu tasnidan waxaa looga jeeda alardu wasamaa wey ilahay labadiisa gacmood waa fidsan yihiin dhulka iyo waxaa loo jeedaa iyo cirka cirkuna waa fidsan yahay dhulkuna waa fidsan yahay bu waxaan leenahay kaafir baatay leannu ta'wiilkan aad la timi tafsiirkan tafsiir aayaddu aqbali karta ma ah luqa alcarabiyana wax lagu yaqaana ma aha warkaba weeye kitaab alla diiday kaafir baa tahay wey madax ka sar laakiin kii hore muxuu ku badbaaday ashcarigaah macno macquulo fii luqa alcarabiya lagu yaqaan ayuu la yimid wain kaana baطilan min xayu alxaqiiqa inahaasaan oga jeeda sida ta'wiilka bacd raafida idbaxuu baqara waxay dhahan caaisho wey umuna caaisha idbaxuu baqara neefka la gawrica umuna caaisha wey yakhruju minhum allulu walmarjaan xasan iyo xuseen wey waxa noocaasoo kale ah wadaadkii suufiga la yidhi isagoo bodboodahay oo rokorokaynayaa la yidhi maxaa u daliya rokorokayntan wuxuu yidhi idaa zulzilat alardu zilzaalaha wey waxyaaba noocaasoo kale ah yacni waa diintoo la diida weeye ta'wiil ma ah tafsiirna ma ah wax lagaa yeelina ma ah hadda kahor baa idinka sheegay wadaad baan maalin ugu tagnay annagoo kooxa nasar garaacanay baashi nasara la odhan jiray durmaan aadu garaacahay haween iyo gabdho yaryar iyo duqay iyo dhalinyaro labaatan jir isdhex booda hayaan wadaad hadda qaadi ka aha markii ugu dambeysay qabdahare qaadi ka ahaa baa markaa la socday waxaan dhi sheekhu waxaan ma banaane naga dah waxaan ma banaano ilaahay ka cabso siddeetan iyo sideeddii meelaha in baan u taqriiban ama toddobadii siddeetan iyo toddobadii markaasuu yidhi waa ii bannaantay seef wey inbuu sheekhu haystaa yuu jeena qaarsan yahay baal adow weynoo xarxardhan oo alla yaab intay la egta wuxuu ihi ilaahay baa ii baneeyey annaga waan yaabnay waxaan i war ninkan hawshan saddexboodkii gabdhahan labaatan jirka iyo shan toban jirkii iyo wiilashan isku marqaamahaya diinta banaysa maxay ahayd kor buu fiiriyey haddaad tiradaa daliil buu soo wadaa daliilkaa sheekhu uu soo wada haddaad tiradaa waxba ma aha seeftaa kugu taalla meesha waad kaga tegi cabaar buu sheekhu cer fiiriyey wuu soo foorsaday wuxuu ihi ina allaha calaa kulli shayin qadiir ilaahay baana karsiiyey baan aan isku marqaano wadaadkii inaan sii murnaan dabacnay markaa rabnay inuu indhaha xaydha ka bixiyey oo seeftir uu gacanta la aaday maan iskaga carar waxyaabaa noocaasoo kale ah wadaadka nolol baa igu dambeysay adugu si kastaba noqoto waxyaabaa noocaasoo kale ah taawiil iyo tafsiir la qaadan karaa ma aha wixii markaad tafsiirayso eed aayadda kaga leexan ama xaqi aad ku burburin ayadoo wuxuu baatil yahay haddana annaga waxa nagaga badbaadi inaan ku tagfiirno aan ku gaalaysino oon gabadha kaa furo oo dhiiggaad abanaysno waxa nagaga badbaadi ta'wiilkaas inuu masaaq ku leeyahay luga alcarabiya bilisaanin carabiya ila qur-aanku weeye iyo diintuy inuu ku leeyahay naskuna uu ixtimaali karo walow ixtimaal baailba ha noqdee ayib laakiin waxaaban jirinba lagaa yeeli maayo aad waxaa hawsha u faahfaahiyay ninka loo yaqaan ibn cuthaymiin kitabkiisa almajmuc uthamiin majalka labaad lixdan iyo saddex kufrigaas almuhim waa kufru takdiib oo qaybtiisa dambe ahayd takdiibka juz'igaana aan laba masalo ku geliyo oo ah inkaarku inuu laba u qaybsan inkaaru ta'wiilin wa inkaaru takdiib tawiilkan laba usii qaybanay oon nidhi tawiil lahu musawiq fi lua alcarabiya wayaxtamilhu aaahir lafd iyo tawiil aan lahayn sal iyo raadba kufriga labaad waxaa weeye kufru shak diinta waad ka shakisan tahay shaki baa ku galayba suurat lxujuraat ah uma lam yartaabuu baa meesha ku jirta shaki waa inuusan gelin war diinta maysan xaq ba ahayn gaal baa marba shakiga hadduu kugu sugnaado oo qalbigaada galo kuguna raago waxaa weeyaan muddo kula joogo gaal baa ta ku hadle haddaa doonto afkaayuusan ka soo bixin ha ku dhaqmin marba hadduu qalbigaada galay inaad ka shakisan tahay diinta islaamka waxaa tahay kaafir baata waxba haslugoyna wey ayib idan kufru shakigu waxa wey ataradud wa cadamu اljasmi fi amri الrasuuli bitasdiiqin walaa takdiib wadaadoodu asu taasi ku fasireen kufru shak waxay leeyihiin waa in aad qoobgariir ku jirto barrimu calayn gebi dhac ma runba ma beenba nabigu ma xaqba mise ma aha diintu ma dhabba mise mise mise baad ku jirta misana baad ka dhamaan la'da qalbigaadii baa rogrogmanhay ilaa inaad imaamku ku dego oo duxood fadhiisataa la rabay kaa kufru takdi kufru shaki baa loo yaqaana waa ataradud wa cadamu اljasmi fi amri الrasuuli bitasdiiqin walaa takdiib iyo wuxuu la yimidba madaarij saalikiin ogu laaba safxadii hadda aan kuu sheegay idan sidoo kale kufru shakigu wuxuu noqon karaa caaman wayakuunu khaasan inaad diintoo dhanba ka sheekaysan tahay nabigii iyo diintu la yimid iyo xaqnimadii iyo ilaahay dhabnimadiisii waxo dhan baad ka sheekaysan tahay waxaan leenahay waa kufru shaki caam kulli ah wuxuu noqon karaa waqad yakuunu khaasan asaguna diinta inteeda kale waad rumaysan tahay laakiin xugum axkaamtii diinta ka mid a ah, sifa min sifaatihi ka mid a ah, ismi min asmaa'ihi ka mid a ah, diinta qayb ka mid ah caqiide iyo camalba oo sugan biijmaacin aw binasin mutawaatir ku sugan khilaafna uusan ku jirin baabaad ka shakisan tahay kaasna asna waa midkii jusiga ahaa wey kii jusiga ahaa wey kulli waxay iskugu iman hayaan asaguna waa gaalnimo kiisa jusiga ah si kii horeba uu ahaa jusiga iyo kulligaaba gaalnimo wey waxaana haaliban keena inuusan ruuxa diinta fiirinin dhegaysanin baranin leanno asagoo iska boocbooc oo hubc ahaa yaa mid nasraani ah ama kristan ah ama mustashriqa ah oo shubhaad badan baa maalin heli kaniisad bogol xoogow baa lagu furi asagoo shakisanoo dhiidahay ku imanhaya hadda ka horba waa waxaa noo yimid eh, laba sana saddex sano kuna taqriiban nairobi wadaad xanuunsa ninku wuxuu ma ma hadli karo dhidid baa ka iman wuxuu sheekhu naftiiba ay haysa waxbaan rabaa inaan idiin sheego ceebaa inuu rabbi astura ceebtada astura ha ay sheegina war waa sidee hal saac baa arar ku jiray suu usoo araranhayay usoo araranhay muqadimaad u waday iyo hordhac yaa wuxuu yidhi salaaddii markaan tukan iyo markaan wardinhayay iyo bahalka shaydaanaba meeshan ii taag saddex ilaah baa jirta buu ileh inay saddex ilaah jirana waxaa u daliil ah qowluhu tacaala qul acuudu birabbi nnaasi malikinaasi naas ragga ila jooga waa may fadhiyaa qaybo ka mid a laga yaaba wuxuu i wuxuu leeyahy rabbinaas waa ilaah gooni ah la socorta ilaah naasna waa ilaah kaleoo dadka qaarkood xukuma meliki naasna mid kale wey inay laba ilaah noqdaanna waa macquula la soc buu ilahay buuri say ku noqon karaan laa ilaaha illa allah waa mid moxamedun rasuullah mid wey annaga waxaan ku hadalla garoobe <laughs> adu muddaa ninka waaninayna qur-aan baan ku akrinay wuu caafada waagi dambe isagoo fiican baa arkay almuhim waxaa weeyaan shikigu wuxuu kuu galhayaa haaliban ku yimaadaa in aadan diintaba aqoon u lahayn danaynin barashadeedii aadan daliilka sharcigaa ah firin ayib <clears throat> waxaa mudan laakiin in la baraarujiyo tambiih mudan markaad marayso kufru shaki maraysaay shikiga aynu leenahay waa gaalnimo weyn diintana lagaga bixi ama mid ha noqdo mid kulli ah ama mid juz-a ha noqdee waa shikiga qalbigaada degay wey qalbigaada degay laakiin midka yare shaydaan adoo tukana laga inu dhaho ilahay horta yaa abuuray acuudu billahi min ashaytaan arajiim wuu kaa cararaya waswaaskaa yarka ah iyo khataraadkaa qalbigaada kusoo dhacahaya xaggana aan qalbigaada fadhiisanaynin een degaynin eedan go-aansanaynin kaa asaga a ah gaalnimo ma keeno bal nabigu wuxuu uhi waaba iimaan dhaba ah kaas inuu shaydaanku ku weeraro xaggana adugu aad diido iska anfido wixiina afkaada uu soo mari waayo xaggana aad aamini weydo waaba islaamnimo daaka sariixu liimaan ee kufriga shakiga musiibada waxaa weeye in shakigu intuu ku sii galo wixii aad tiradaba show diintuba xaq ma ah diintu hadday aq tahay maxaa muslimiinta loo baabiinaya hortdeeduba meel kasta maxaa eber looga dhigahaya qolihii maxaakimtaha hadday muslimiin ahaayeen maxay axmaarad u jabisay aniga ma jecel had iyo ka hor inaan un cirka idink idin wade amiladu waa inay noqoto amila waaqiciya qarnigi labaatan iyo koobaad baynu marayna mise labaatanaad inuun qarnigii koobaad ee xilligii nabi laga hadlaa hawl meesha ku jirta maaha waxaad arkaysaa kuku le hadday ahlu khayr yihiin oy ahlu tawxiid yihiin maxay axmaaradu casar u martay maxaa ambiyo loo laayay xaqu hadduu awooda maadiga kala adkaasho xaqu ku xidhan yahay ambiyaa la gowrac maaa loo gowra ambiyadu maxay ahayd ambiyaa la gowraco qur-aanka laydinku sheegay wuxuu nabigu fi saxiixayn idinku sheegay salawaatu wasalaamu calayhi maalinkii qiyaame inuu iman doono ambiyo iyo rasul aan cidda rumaysan jirinba nabi la diro ummad loo diray isuu diinta ummadda ugu dhawaaqahayey u gaadhsiinhayey ruux macahu waaxid aw inaan wاnnabiyu laysa macahu axad maxaan dhahaynaa nabigu waxaa ka qarsanaa ka khaldanaa barnaamijka dacwada loo gudbiyo traininka wax loo bixiyuusan aqoonin waxbaa ka jaban wuxuu u baahanaa inuu gaalnimo weya tiraado dacwada in lagaa aqbalo in lagaa yeelo guushu inay ku raacdo inaysan ku raacin miisaanku ma ah miisaanku waxaa weye wuxuu rabbi kuu diray intaad ka awda qabo fataquu llaha ma statactum fainamaa alayka albalaa wa calayna alxisaab adu waxaa kuu yaala waxaan iska daabal iska daa halgan baa lagu yidhi halgan guushu hawl adig kuu taalama miisaanku iyo midhuhu in siday calmaaniyiinta iyo maadiyiintooda aduu maanta u fikraan musiibow toban sana la wada hawsha labaatan sana socda soddon sano maxaa midhoo la hayaa war maxaa midhoo la hayaa kufri wey in mi aq miisaanka uu noqdaay maxaa midhoo la hayaa miisaanka uu noqdo khaladki jira hala saxa sax wey taana ma diidanin laakiin inaad sidii calmaanigii maadigii shuucigii qowmigii aad tiraahdo maxaa midhoo lahaya hayaa war hawsha midha kuma xidhnee wixii aanu wadnay iyo mabda aynu ku dagaalamaynay iyo ummadda waxaana ugu yeedha ma saxnaa mise ugu khaldanaa isweydiino ummadda haddaynu baatil loogu yeedhanay halaga noqdo haddii xaq loogu yeedhay wanaag loogu yeedhahayo wanaagga waa in lagu dhinto ilaa soomaaliya ninkaso ninkuu dambe u dhimanayo labadu waa in baad ku taagan tahay mise bakti iyo baatil baad ummadda ku hogaamin hadday jawaabtu jawaab saxan noqoto ku dhimo hadday khaldan tahayna ka toobadkeen laakiin maxaa loo guulaysan waayey maxaa loo jabay iyo maxay kan u noqotay iyo sheekada raqiiska ah ummadda ayaan lagu lugoyn muhiimadda waxaan ujeedaa kufriga shakiga ee diintaad kaga bixi ee weyna gaalnimada ah waa midka qalbigaada fadhiistay kadibna kugu keenay iimaanka diinta aad ka shakido laakiin waswaaska iyo xadiisu nafsiga iyo khataraadka yarta kugu soo dhacay haddana aad diidayso kaa asagu diinta lagaga biximay gaallimana ma aha fii saxix muslim ad garanaysaan waxay nabi maxamedow saxaabada nabiga uso dacwoy waxay nabi maxamedow mararka qaarkood waxaan dareennaa wax afka aanan soo marin karin oo inaan dhammaanno aan ka xigni inaan sheegno afka annaga u soo maro nabigu wuxu uhi hawshaa ma dareentanaa daaka sariixu liimaan yani shaydaankiiba waswas kugu abuuray abu hurrena wuxuu ku yidhi waxaa laga yaabaa hadhow inuu shaydaanku yidhaahdo adduunkan yaa abuuray ilaahay baa abuuray waxaanoo khalqi yaa abuuray ilaahay baa abuuray horta ilaahayga asugu laftigiisa yaa abuuray halkaa markuu gaadho fastacid bilah bna wor fastacid billaah ama falyastacid billahi walyantahi xadidku waa garanaysa shikriga yarka noocaasa ee qalbigaad aan degaynin diinta lagaga baxo ubay ibnu kacab nin ummadda ninka qur-aanku u yaqaanay buu ah qur-aankii uu yaqaana nabigu baray ayuu maali soo masaajid ku jira waa nin qiraa'adiisi qiraa'e ka duwan akrinay cubad ubad ugu qabsa yaa kuu sheegay qur nabi maxamed baa ii sheegay isagoo kiiba haysta ku kala or qur-anka akrinaya saddexaad buu ku akhriyey kiina wuu ku dhegey wuxuu lina kaxeeya anigu saasa qur-aanka la ii baray anaa idinka aqaane hawlahan idinkaa samaystay qur-aanku halkaa qira'a wey ina mariya nabigaa loo tegay wuxuu hi ubayu barto ragga sii daa waa uu sii daayay sheekhu bal akhri adugu qur-aanka aan ku baray wuu ka sii daayay nabig wuxuu yidhi axsanta meel fadhiiso aduguna wuu akhriyey axsanta ubay badna aduguna akhri axsanta ubay wuxuu waan shakiye shiki markiiba waxaa qulub yidhi buuhi walaa id kuntu fi ljaahiliya xilligan jaahiliga n gaalka ee mushriga ahaa shiki aan diinta aan igaga tirin baa saacadda iga galay bu diinti iyo qur-aanka nabi maxamed wuxuu arkay buu inaan xanuunsanahay waa nabar baa i gaadhay nabigu intuu isoo dhaweeyey oo xabadka iga garaacay yuu yidhi buu qur-aanka toddoba axruf baa lagu soo dejiyey ummaddayduna af toddobada axruf qaabkay u akhrido waa u fasaxan tahay diintu waa diin muyasar ah say u akhriyeen waa saxan yihin adna waa saxan tahay adna kulluhaa kaafin shaafin socaa markuu tegey ibnu kasiir wuxuu leeyahay fi saxi garanaysa xadiidkii ahaa ubay ibnu kacab baa nabiga la yidhi lam yakun ku akhri suuratu lam yakun ku akhri baa la yidhi ibnu kaiir wuxuu le waxaa loogu akrinayaa dareenkii maalinkaa gale laga dawaynaya nabi maxamed baa yidhi ubayow ilaahay wuxuu amray inaan suuratu lam yakun kugu akriya suuratu lbayina aan kugu akriyo wuxuu nabi maxamedow wasamaani ilaahay wuxuu ku yidhi asxaabtada ansaar iyo muhaajiriin ninkaa doonta suuradda ku dul mise ilahay waa magac dhabo wuxuu ihi ubay ibnu kacab alansaari ku dul akri wuxuu ihi bal samaaka ilahay wuu ku maga ubayi buu idhi fabaka faraxan lilah ubay waa ilmey waa ooy lam yakun baa lagu dhammeey ibnu kaiir wuxuu ku leey waxaa ku jira qayb lagaga hadlaya kitaabka rabbiga fiiha kutubun qayima yatlu suxufa muahara idan maadaama suurat lbayina usuushay taqriiran waxaa ka mid a ah nabi maxamed inu nabiya qur-aanka asago uusan shuqul ku lahayn waxyi loo soo dhibay uu yahay gudba la yidhi hawl rabbiga ay tahay yacni ihbaat alrisaala wa ihbaat alqur'aan min cindi illahi baa suurat lbayina ku jir waana suurad koobanoo yar kadibna masiirka iyo ma'aalka kaafiriinta iyo gaalada baa la caddaynaya waa suurad khatara saasaa nabigu udo ilaahay u macgacaayo buuri idan waxaanu oga jeednaa almuhim shikigaa yarka ah ee daqiiqadaha ama daqiiqada ama sinkinka biriqda ee ku maraya shaydaan ee balaaye ka dambeeyaan xaggana aan kugu duxaynin kugu degaynin gaalnimo ma keeno bal iimaan iimaan wanaagsan wey ayb <clears throat> midkaas waynu ka baxnay waxaa inoo yimid kufriga saddexaad kufru libaa waa kufriga isla weynanka kufriga boqorada wey inta badan nimanka saldanaadka haysta iyo boqorada ka gala wey inta badan ibaagu waxaa weeye adoo garanaya shayga inuu xaq yahay dhabna yahay ma beeninaysid laakiin waad kala weyn tahayba hadday xaq tahay wuxuu ninka sheegi waa wanaagsan yahay laakiin agoonkan yarka ah intii loo keenahayo ma raggan waaweyn maqaawiirta qureysheed xaggee laga mari ganacsatadii ee ganacsta xaggee laga mari reerkii reer hebel ee dhumcdu weyn laandheeraha markii inangumeedkan xaqa la siinayo hayo bala soo taaganta nimanka shalay mooriyaanta ahaa marka annaga maanta shaardiid noo annagaa yeelayn warkaa waad fahanteen bay la almuhim almuhim taasoo kale wey saas waxaad ku qosan sheekada kulli anu garan maayo kufr اlimaan markaa wey waa alimtinaac can اlinqiyaadi lilxaqi aladi jaءa bihi muxamed wغayru min الrusli xasada wakibran aw khawfa aw maxabata lidiin اlaabaa'i aw ligayri dalik min almawaanic almuhim kufr اliibaa waa xaqi inaad rafdiso diiddo waxaad u diidina waxaad u diidaysaa imaa xasadan sida yuhuud kufrigeeda oo kale kibir iyo isla weyn sida quraysh warkeeda oo kale qaaluu lowlaa nuzila aw unzila hada alqur'aanu calaa rajulin min alqaryatayn cadiim nin reer daa'ifa maalla keena dheh haddii la waayey oo reer taqiif iyo hawaasin halkaa ka yimid haddii la dhumcuweydan quraasheed nin weyn oo la yaqaanoo oday ah sayidu hadalwaadi ma hawsha la soo saaro wiilkan agoonka ah ee aabbihii asagoo urku jiraba geeriyooday hooyadiina isagoo yarba ka dhimatay awowgiina ka laqmaday een shanba haysanin xoolo aan lahayn ninkan qur waxyi nicmadan rabbi agee awsha hawlaa yeeli wuxuu ahum yaqsimuuna raxmata rabbik ila mogta nubuwadu irsa waa raxmad cabda min cibaadina aataynaahu raxmata min cindina hadi araxma hiy nubuwa idan naxariista ilahay baa bixinaya wakadalika awxaynaa ilayka ruuxa min amrina maa kunta tadri ma lkitaab ruux hiya waxa wey aliman walkitaab iyo nabawada wey almihim naxariistudinku ma qaybisaan kibirka intaad iska daysaan isdhiibaa le waa tay eedaan weeye quraysh waxaa kaloo sidaa eeday qowmu fircawn suurat lmuminuun maxay aayad isoo qabtaa walaqad aatayna mxuu ahaa aayad waqowmuhum alana caabuduun aayadeed baan rabaa fastakbaruu faqaaluu libasharayn milna waqowmuhuma lana fakadabuuhuma fakanuu min almulakiin idan waxaa raba waxa ka horeysa kibir baa meesha ku jira waxay dhaheen labadan weel libasharayni milina laba basharo annagoo kale waa haaruun iyo muuse ujeedaan laba wiiloo annagoo kaleo bashara haddana tolkood oo bani israa'iil annagu aan gumaysanno ay noo khuduucsan yihiin miyaan diinka qaadanaynaa wa qowmuhumaa lana caabiduun bay idan tol hadday waxtarahayaan tolkood baanu gumaysanaaye iyagu maxay sheegahayaan waa kibir isla weyna idan marka maadaama kufriga qureysheed kibir iyo isla weynan uu ahaa kufrigii qoomu fircawnna uu saa ahaa rabbi marba isku cadfay suurat eh, muzammil in ayd baan filahayaa inaa arsalnaa ilaykum rasuula shaahidan calaykum kamaa arsalnaa ilaa fircawna rasuula facasaa fircawn rasuul faahadnaahu ahdan wabilan waa lasku qabtay waxaa li nabi mus fircawn baa rasuul u dir rasuulku waa beeniyey cadaab daran baa qabtay idinkuna iska jira way isku cudur baa tihin kibir iyo kibir baa idaa haya qur-aanku dhaqanka waa yaqaana marna inuu kooni cudurra u kala qaada marna isku qabto dhaqan u yaqaana wey si kastabaa noqotay xaqi inaad diiddo ood u diiddo xasad amaad u diiddo kibir isla weyni amaad u diido ka cabsi ruuxaad ka cabsanayso waan islaami lahaaye waxaan ka baqayaa in ay shacabka iga kala dareeraan waa kufrigii hiraqlow hiraqle inuu nabi maxamed nabi xaqa yahay diintooda dhabta wuu ogaaday marka wuu tijaabiyey wuxuu yihi hadday tolkaa iyo dowladdaada iyo shacabkaada kugu raacaan diintana isla qaata isla islaama hadday kugu diidaanna hadda meeshaan lagugu dili maalin buu ha lasku yimaado wasiiradii iyo balabaadkii iyo malaaqihii wabaradii ugaasyadii kulli isku yimaada buur meeshan wey inoo soo xidhaba albaabaha lasoo xidha buur kulli waa lasoo xidhay korkaa lagu quflo uu khudbay wuxuu yidhi anugu waan islaamay buur diin baan qaatay nabigaasay risaala iiga timid haddee inaan u lugeeyo oon isdhiibnoon hoggaansanon islaanaan rabnaayo ka warrama nimankii intay kala boodeen oy xanaaqeen bay ooda jabiyeen markay yaaceen albaabadu xidhan bay tageen asagay isku soo majireen intaysa soo gaadhin bal u kaadiye ii soo celiya ragga bal u kaadiye markuu arkay inaan laga yeeray yaxuuriyaan kursigana yaadan waaye xaggana ayaguna aysan ku dilin wuxuu ihi waxaan hijaabinhayay diintiinna iyo islaamnimo ee saad oga adagtihiin diintanaan fiirin hayay rag rag dhalay bilasharafeed nobel barais buu qaydiy igama ahayn buui inaan islaama isdhiibe waxaan eegahayay saa diintiina ugu adagtihin ad ugu dhimanaysaan rag rag dhadaa tiid waafsaanti markaasuu saxaabiga dhambaalka u geeyay fariin soo raacay wuxuu hi u sheeg nabi maxamed ugu salaan una sheeg inaan islaamay wuxuu ka baqayaa ciidamihii socday muhaajiriin inay soo galaan iyo ansaaro socota niman la karhaya ma ahe marka wuxuu rabaa tolkiina wuu ka badbaaday ciidanka muslimiinta inuu ka badbaadana wuu raba waana benti laakiin intuusan imaninba jibriil baa u warrama o l waa beentii la soc nabi maxamedo muuse islaami saxaabigo dhambaalkii wadaa yimid nabig wuxuu hi kadaba caduwullah inahu cala nasraaniya been buu sheegay cadowga ilaahay gaalnimadiisii buu ku jiraa wadaadday ka hoos baxuuherla waa islaamay dhn hoos ka islaamay bacd ashaacira ilahay u sakhiro ayib si kastaba noqoto waxaan leenahay waa inaad islaamnimada diintii diiddo xasadan aw maxabatan aw khawfan aw taqliidan lilaabaa war dhammaada <coughs> waana kufrigii ibliis ilaa ibliisa stakbara wa kaana min alkaafiriin ilaa ibliisa aba ayb an numinu libasharayni milina wa qowmuhuma lana caabuduun in antum ilaa basharun miluna yuhuud kufrigeeda muxuu ah kufrulibaagana u ahaa ansaar iyo aws iyo khasraj waabi hore waxay ku waabsan jireen weligiin baswaala <laughs> nabi baa iman doona xilli dhowgu soo bixi doona markuu soo baxaanu rumayn doonaa kadibna idinku gaalaatina waa idin jari doona ilan juhuudnimo la gumayso waxay ahaayeen xulafa dhaqad dhaqan iyo sheegatay ku ahaayeen ansaar bay u qaybsanaayeen xulafay ku ahaayeen ansaar ilaahay baa de iimaan la doona markuu nabi maxamed soo baxayba durbu iyaga yaacee nuqabe iyo caqabe iyo hawlaha ka dhaceenay wada islaamiyan yuhuud wayba xaraaqday waxay dheheen intaasoo sano kumaan kuma sano unbay diintu ku soo socotay ul reer bani israa'iil oo ambiyadu reer ka soo baxaysay nabigana carbeed anagu kumama jiraba فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما cرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين idan waa caddahay taas waa ku badanta adduunka si kastaba noqotay hada اlkفru yaduuru calى اlاmtinaaci واlإibaaءi aw calى اlkibri واlxasadi bima caraftahu min اlxaq warku waa dhan yahay waxaa mudan in la baraarujiyo kufr اiba kufr اlimtinacna marar badan baa lagu iطlaaqa haddaad diinta qayb ka mid ah aad iskala weynaato ama aad diiddo ama diintoo dhan baa kaafir bilahi alcadiim baa shay diinta kamida mida macluum min addiini bidaruura ah binasin mutawatir aw biijmaacin ku sugnaaday haddaad iskala weynaato ama aad diiddo waxaan leenahay kaafir baa tahay ayib laakiin adoon diidanay oo rumaysan shaygii inuu xaq yahay waajibna kugu yahay haddaad ka tagto ood la iman weydo sida salaadii iyo sakadii oo kale ayadna inay kufri tahay baa loo badan yahay waana ijmacu saxaaba taariku salaad kaafir wey wa kadalika maanicu zakaati kaafir wey ayib ninka weliba diida ku dagaalama kaafir wey ninki laakiin asagu fardiga ama labada ruuxan intay diideen xoog baa looga qaaday diintan iskaga jirhaya laakiin aaifa mumtanica islam hadday dhahaan anagu zakaad bixi kuna dagaalamaan murtadiin wey cala raajix min aqwaali ahli cilm kufriga afraad kufru licraad baa loo yaqaana waa kufri ku saabsan ka jeedsi diinta aad ka jeegsanayso dhagba jala qomadaasi ninba war xaqan la sheegaya maxaa kaa qadiyey nabi baa la sheeg sheegaya taaganta idan waa maxay waa altawali alcaam wاsuduud can الnadari fi diin اllah nabi maxamed diintiisii iyo sharcigii dhagba jalaq u siin maysid dhegaysan maysid baran maysid dabageli maysid idan falaa tusadiq walaa tukadib idan takdiib iyo tasdiiq midnaba laguma hayo liannaka waxaa tahay mucridba cama jaa bihi rasuul la coloobi maysid jeclaan maysid been maysid rumayn maysid wax wakti ood ku bixinba ma jiraan asna kufr icraad baa loo yaqaanaa waman adlamu miman dukira biaayaati اllah faacrada canha idan kufr icraad baa lyada idan mucridku la sheegahayaay waa nin heli kara meeshu wax ka baran lahaa diintii baa meel kastaba taalla xaqi cid u caddaysuu helaya laakiin asagaaban u jeedinba soon u dhaqaaqaba ma ah oomaba jeedaba waidaa tutla alayhim waidaa tutla calayhi aayaatuna wallaa mustakbiran kaan lam yasmacaha kaana fii udunayhi waqra fabashirhu bicadaabin aliim icraadku waa khatar wey hadday diintu meel kastaba dhooban ood baran karto ood mutamakin tahay limacrifatiha walitacallumiha aad gaalnimo way dhex fadhiista kaafir baata lagu cuudaari mahay jahl ninkan hadduu iy hadda soo islaamin bardhow soo islaamin ama nin waxbaraba uusan helaynin iyo meel wax ka la garay laakiin diinto badha oo meel kastaba taallo cilmigii meel kastaba yaalla haddaad tiraado waan dhex fadhiisanaya anugu waan kaa socon mayso warkaa war laguu cuurdaari maaha bal nimankii ka buuqay ee diintan hadhariisanina yidhi ilahay inaa gaaliyihinba hoosta ka xariiq wa qaala aladiina kafaruu laa tasmacuu lihada alqur'aani walgaw fiih lacallakum takhlibuun kaa socon mayso wa hada alkufru kufru lfalaasifa wey kufrigan kufru lciraadka ah alicraab in diinta laga jeesto oon la dhegaysanin oon la baranin oon la danayn oon wakhti lagu bixinin waa kufru lfalaasifa iyo wa kufr hulaat almutakalima wa hulaat almutasawifa leannu diintaba ma dhagaystaanba wax kale iyo qidam alcaalam iyo cilmulkalaam aan salba shareeca kulahayn lahayn ba intay dabagaan wakti badanna ku bixiyaan aakhirna gaaloobaan afartaa qodob u waaweynya kufrigu afartaa qodob ayaa dhumucdiisa ah waxaad ku shanayn kartaa haddaad doonto ood shan kaga dhigi kartaa kufru nifaaqi weynahade annifaaq alakbar ilaasna kufrigu ahaa shan kaga dhig shantaasaa u dhumuc waaweyn kufriga kufr takdiib iyo kufr ashak iyo kufr aliba aw alimtinaac iyo kufr alicraab hadda inoogu dambeeyey iyo annifaaq alabar shantaasaa halweynaadka kufriga ah usuul bayna ku leeyihiin shareecada ayib waxaa mudan in la baraarujiyo kufru اlasqar baa inoo hadhay kufruga asqarka asagu waxaa weeyaan waa laa yudaad asl اliimaan shantaas marka isku daro waxay ahaayeen mid kasta gooni ahaantiibu wuxuu ka hor imanaya baabi'inayaa iimaankii islaamnimadaad sheeganaysa amaa kufru lasqarku asagu laa yudaad asli liimaan laakiin wuxuu ka hor imanoo mucaaradhayaa shukra nicma ilaahay baa ku abuuray indhahan ku siiyey caqligan ku siiyey awooddan ku geliyey ilaahay abaal wuxuu kugu leeyay inaad amarkiisa qaato wuxuu kaa reeba inaad ka hadho alacmaal asaalixa waltaacaat waijtinaab almuxaramaat baa ilaahay abaalkiisa ka mid oo ah kugu leehay abaalkii baa lagugu kari layahay gaalnimo kale kuma jirti muxaramaadka baa daaqaysa idan kufri kufr alar baa loo yaqaana idan waa maxay waa alkufr bilcamali biaacaat in aacaadka aad la iman weydo qayba ka mida kuliyan ma ahe macaasidii aad ku dhacdo taasaa kufr aar loo yaqaana idan ruuxa bini aadamka ah kiisa siisa wuu shaqaynba bini aadamku siisaba imaa shaakiran wa imaa kafuur inaa hadaynaahu sabiil imaa shaakiran oo mumin saalixa wey oo aan abaal dhacayn oon jazaar ahayn oon abaal xoor aqooni ilahay u hogaansan waa imaa kafuuran labadaa mid wey camalka ruuxa bani aadamka uu sameey imaa inuu daaco yahay iyo imaa inuu macsiyo yahay iyo imaa inuu dhextaal yahay wey dhextaal mataqaanaa mubaaxa wey wax iska bannaan oon macsiya ahayn dhaacana ahayn saddexdaa mid wey idan markaad ku dhacdo kan macsiyada ah maxay ku jirtaa kufr alasqar baa ku jirtaa kii weynaa ee diintao dhanba ka hor ibanaya marka aad ku dhacdana kufr abar baad ku jirta amilo badan buu leeyahay kufr asqarka waxaa ka mid a qowluhu sal slam laa targabu can aabaa'ikum war aabbayaalkiin iyo waalidkiin nasabkiina ha inkirina fa inahu kufrun bikum gaalnimada ku jirta wey aabbaha xoogow nin la yar liidu ah ama qoyskiina somaali liidaaba salla diinta kumalaaliidsaga ah. markaas ayaa tahay inaad jaamc cali baa layhada baa tir aabbahana baa la yhahdaa maxaad oga carartay waxaad oga liidnaan iyo quursi xoogow aabbaha la quursada ama abtirkaada la quursada oga carartay waa qayb gaalnimo ka mida ah. gaalnimada laakiin tii ma ah leanna waxaa weeyaan kufru laskar iimaankii bay dhaawacaysa nuqsaan bay iimaankaada gaalin faasiq baad faa ku noqon haddaadan ka toobadkeenin xadiika fi saxiixan waad garanaysaa inaani aw itnataani fi ummati humaa bihim kufrun aلطacnu fi الnasab wالniyaaxa cala اlmayit laba xaaloy ummaddaydu samaynhayaan o aysan daynaynin dhaqankooda aan laga waayaynin gaalnimo ku sugan way ummadda ka koobaad waa in nasabka la duro iyo abtirka yani ma banaano dadku waa umanaa calaa ansaabihim culmu yadaan qaacido wey ruuxa nasabkiisa waa in lagu aamino adoo aabbaha baa kuu sheegay inaad in hebel tahay ilaa la wado meel la garan waayo ninkanna asna aabbihii baa u sheegay in abtirkan la yidhaahdo idan laa fadiila inuu shariif yahay oo ina hebel yahay ina shariif hebel ina ilaa un boqol shariif abiiba u sheeg adugu ina caamay caamay ina caamay ilaa boqol caamay adaguna aabbaha kuu sheegay aabbaha aabbihi kama fiicno waxaad ku kala fiicantahay waa diinta un ayib marka ruuxa abtirkuu sheegta waa in loo daayo xaggana aan lagu dhaleecayn oon lagu cambaaraynin oon lagu ceebaynin mamnuuc haddii hawsha aad samayso <laughs> hebel waad garan hade waaad noqon in hebel baad noqon hade waad isogtahay kufri wey hoosta ka xariiq lakin kufriga kii weynaa ma ah waa mid dembi ah kabiira min alkabaa'ir wey kabiira min alkabaa'ir weeyaan laakiin gaalnimadii ma ah laa tarjicuu bacdi kufaara xadidka fi saxi muslim waa garanaysa ka hore laa tarjicuu bacdi kufaara yadribu bacdukum riqaaba bacdin dhaqan gaalnimaha ku dhicina gaalaa islayso isbaabi'isee muslimiin inay isbaabiyaan ma yaan la gaaloobi yani waa fara badan yahay kufriga aan midkaa weyn ahayn oo dhan wuxuu sharcigu kufri ku idlaaqay baan kufri dhahayna haweeney xagga dambe ninka oga taga oo xubinka tarankee loogu talagalay ka leexdaayey waa kufri baa layidhi waa kaafir baa layidhi waa kaafir laakiin waa kufrigii asqarka ah kufriga asqarka la ah, hamoodin hadda waa dembi lacib sagiira ma ah waa kabiira min alkabaa'ir ee wuxuusan keenaynin dhiiggeeda in la banaysto lagugu dilusan keenayn intaan baa looga jeeda adugu inahaas baa la odhan karaa kufr alasqarka lagu soo ururin karaa si kastaba noqotee alkufr alakbar iyo kufriga asqarkaa waxaa u dhexeeya axkaam in la fahmo ay muhiim tahay waa iska dhibyarta waxaan leenahay fawaariqda udhexeeya gaalnimada weyn iyo tayar lagu kala garan karo ee ku kala duwan waxaa ka mid a ah axkaamta marka loo laabto alkufr alabar waa mukhrij min almilla gaalnimada weyn diintaad kaga bixi waad ku gaaloobi dhiiggaadaa bannaan oo haweenadaa kaa furmo oo xoolahada bannaan gaal baa tahay oo weliba in lagu dilo wey cafis xataa ma lihid inaad toobad keentaba mooyeen laakiin kufriga asqarka asagu ma laha dhiiggaadan lagu bannaysan mahayo maalkaadana lagu dhici mahayo islaamna kaaga furmayso qodobka labaad ku kala duwan waxaa weeye alkufr alakbar yuxbitu alacmaal gaalnimada weyn haddii aad ku dhimato adoon ka toobadkeenin daar iyo dab waxaad soo shaqaystay camal saalixa waa baaba ahay habaan mansuur in aladiina kafaruu wasaduu can sabiili lah uma maatuu wahum kufaar falan yakfir allahu lah waman yakfur biاliimaani faqad xabita camalu warku waa dhan yahay fayamut wahuwa kaafir faulaaika xabitat acmaaluhu camalkaada waa hoobanaya bimacnaa eber buu noqonayaa laakiin gaalnimada yar iyadu camalkao dhan hoobin mayse iimaankaadii bay dhaawacaysa dakhar bay u geysan iyo nabarro iimaankaadii iyo acmaashaadii laakiin wada hoobin mayso baabi'in mayso ta saddexaad ku kala duwan waxaa weeye kufriga akbarka a ah, haddii aad ku dhimato waxaad ku waari jahaname naar baad ku waaraysa alkhuluud fi naar buu leh alkhuluud fi nnaar amaa kufriga askarka ah waa kabiira min alkabaa'ir haddada ka toobadkeenin aakhara markaad tagto mustaxiq lilwaciid baa tahay taxta mashii'ati rabbikanaad ku jirtaa ilaahay baa iska inuu ku cadaabo kaa gooyo iyo inuu ku cafiyaba hadday noqoto in lagaa gooyo oo naarta lagu geliyo ku waari mayse hadduu rabbi ku cafiyan haddee waaba nabad wey saddexdaa qodob bay ku kala duwan yihiin alkufr alasqar iyo kufr alakbar alkhuluud fi الnaar ixbaaط اlacmaal iyo alkhuruuj min almilla wa ibaaxat اdam wاlmaal saddexda qodob bay ku kala tageen nifaaqi akbarka ahaa iyo kufr alabar maxay wadaagaan maxayse ku kala duwan yihiin su-aasha yaan weydiiya alkhuluud fi naar way wadaagaan alkhuruuj min almilana way wadaagaan si fiican hadda waad ku habsatay xalay bay kaa hoos martay laakiin caawa si fican waad ku habsatay eh. annifaaq alabar iyo kufriga akbarka ah saddexdaa xugum waxay ku duwan yihiin gaalnimada weyna iska cad markaad ku dhacdo maalkaada dhiiggaada waa bannaan yahay maalkaadana waa bannaan yahay gaal baa tahay waa lagu dili haddaad dhimatana jahanaba taa ugu waari naar baad ku waaraysa caamalkii o dhanna wuu hoobanaya saddexdaa qodob way ka saman yihiin halka qodob ee u horreeya mooyeen oo ah munaafiqa akbarka ama annifaaq alakbar wuxuu ku dhacay adduunka markuu joogo muslim buu xisaabsan yahay waa kula jira kaajira wey balaayo wey muslim buu ku xisaabsan yahay dhiiggiisa la banaysan maayo la dili maayo laakiin aakhare marka la tago xabitat acmaaluhum wاlkhuluud fi الnaar diyaar wey labadaasay wadaagaan axkaamu dunya bay kala duwan yihin bas almunaafiq wanifaqa aqbad tajri caleyh axkam lmuslimiin amaa kufriga caadiga asagu warkiisa waa cadiya saddexdaa qodob in la kala fahmo wey idan nifaaq alasqar iyo nifaaq alabar muxuu kala duwan yagu annifaaq alasqar iyo annifaaq alakbar eesh alfaariq baynahum xukum ahaan may waxay kula duwan yimaan rabaadi anugu sida hadda adkii hor u sheegta laga raba inaad sheegto waa sax weeye nifaaq alabar wuxuu keenaya alkhuluud fi naar fi laakhira ixbaat lacmaalla waa keenaya soo ma ah nifaaq alasqar ma keenahayo nifaaq alasqar wuxuu un keenayaa keliya waa dembi dunuubta ka mid a ah dhaawac u imaankaad u geysan haddii aad ku dhimatana khuluud fi naar keeni mahayo oo naar ku waari maysid labadaasoo dhan bu kaga duwan yahay adduunka intaad joogtana muslim caadi aad tahay muslim caadi aad tahay gaal ma tiyid axkaamta muslimiinta la marinhayo ila munaafiqa akbarka ku dhacay wuxuu ahaa gaal weeye laakiin qaatay axkaamu lmuslimiin qaatay maadaamau tawxiidkii shahaadayn ku dhawaaqayo o tukanayo saddexda qodob asagu waa kaga duwan yahay mhm. taas waa markii aan maxkamad helo wey hadda waxaan ka hadlaynaa masala nadariya haddayba dhacdoo la helo maxaynu samaynaynaa wey haddayba dhacdoo la helo ruuxa hoostana munaafiq akbara uu kaga jiro korkana iimaan noo muujin xaggana uusan caddaanin markuu warkiisu caddaaday ku cadaato inuu weligiiba nasirhayay gaalada hoosta uu kala shaqaynhayay arkiifiyi intii la baaro la soo helay isagoo gaalaa la shaqeeyay wuxoo dhan bay caddaatay warkaa la geray oo warkiisa war gaalnimo wey laakiin intuu hawshan hoosta ka wataynan ogeyn xukumkaan sinaynana baan ka hadlayna xukum islaam buu qaadan ayib marka saddexda mas o kala duwan yihiin khuluudna ma keeno askarku nifaaq alasqar ixbaad ulacmaalna ma keeno wuxuuse kalunsa keenaynin inaad hoostana gaal ka tahay korkana islaam ka tahay muslim baa tahay lakin naaqis liimaan waa inaga soo marray nifaaq alasqar waa nifaaq lacmaal de idaa xadaa kadab beentuma gaalnimay keenaysaa wida tumina khan waida cahda hadar waida wacda ahlaf aniga xali soo maray idan taasaynu ujeednaa waa in la kala fahmo muhiimku shirkigaynu gelaynaa haddaad doonto iska badaa intan dambe intaa hore iyo xaji un qodobaha waaweyn iyo xaji shirkiga baynu ku daraynaa asagana u dambeeya kelimadan shirkigu asaguna anwaac badan buu leehay laakiin marka koowaad waxaan u kala jebinaynaa shirkigu bictibaari mutacallaqihi marka la fiiriyo xagga ilaahay marka la fiiriyo oo ilaahaygaad u shariig yeelaysay eed ku khaldantay xaggiisa la eegaaye shirkigu saddex u kala jabahaya waana shirkiga akbarkaan ka hadlayna ashirk akbar baynu u jeednaa waana ihbaatu shariikin lilaahi fii bacdi maa yakhtasu bihi inaad ilaahay ruux la sinto ama aad wax la wadaajiso addoomihiisa addoon ka mid a waa ihbaatu shariikin lilah fii bacdi maa yakhtasu bihi wuxuu ilaahay gooni la yahay oo asagu uu muto bal addoommihiisii la wadaajisay lafdu shirkina wuxuu ku dul wareegaya cala ashirka walmushaaraka walikhtilaaq waltaswi walmusaawaat walmuqaarana buu ku dul wareegaa hawshaa ayaan kugu lugaynin waxaad dhihi kartaa shirkuabar markaad tacriifinayso waa tashbiihu اlmakhluuqi bilkhaaliq waa tashbiihu اlmakhluuqi biاlkhaaliq fii ma yakhtasu اllahu subxaanaه wa tacaala ama waa tashbiihu اlkhaaliqi bilmakhluuq ama tashbiihu اlmakhluuqi biاlkhaaliq fii shayin min khasaa'is اluluhiya wuxuu rabbi gooni u leeyahay bal addoomihiisu ku eekaysa waxaa tiri sheekh cabdiqaadir adduunkaasna waa maamulaa ilahna waa maamulaa hawsha la soco war maamulka yaa iska lahaa ilahay baa iska lahaa shirki baad ku jirtaa wey saddex buu noqon hayaa marka la fiiriyo xagga ilaahay laga eego shirkun fi rububiya wa shirkun wuxuu noqonayaa fi اlasmaaءi wالصifaat wa shirkun fi اluluhiya saddexdaas wey shirkun fi اrububiya wa shirkun fi اlasmaaءi wالصifaat wa shirkun fi اluluhiya kan hore shirkun fi rububiya ah aynu ka horayno asagaas waa inaad saddex nooc buu noqonaya asagan shirkun fi rububiya ah baa saddex u qaybsamay ama afar taqriiban noqon kara qaybta koobaad waxaa weeye shirkun fi daat ilaahay baa subxaanahu wa tacaala daatadiisii baa tiri daato kaloo howlaha qabata qabata rabbi oo jirta waana shirkulmajuus oo kale majuustu nimanka dabcaabudka ah ama sanawiyada loo yaqaano qaybo ka mid a ah. waxay leeyihiin ama shirku ahli tasliid nasaarada qaybo ka mid a ah waxay leeyihiin qolyaha majuusta laba ilaah baa jira ilaahna waxaa la yihahdaa ilaahu nuur midna ilaahu dulma ilaahu nuurku wuxuu abuuraabay dhen wixii wanaagga khayraadku maamulaa ilaaha mugdigaee dulmadana wuxuu maamulaa waxyaabaha xun iyo sharka laba ilah bay sugan sooma waa shirkun fii daat illaahi warububiya nasaara maxay idhahdeen alab wa ruuxu اlqudus walib waxay dhan waa ilaah isla yihiin abki weynaa iyo ruuxu اlqudus iyo ibnu kulli daataw ilah wey idan laqad kafar lana qaaluu in allaha haaliu alaaa idan inaad daata ilaahay subxaana waa waaxidun fii daati keligii baa jira oo allah ah oo rabbi ah inaad khalqigiisa qaybo ka mid a ah, aad tira iyaguna rabbi weeye ama laba ilaah baa jira ama saddex aad soo istaagtahay gaalnimo weyn weeye waa shirkun fi rububiya waana fara badan yahay ta labaad ee uu shirku rububiya u qaybsamo waxaa weeye ashirku fi اlkhalqi wاlficli waxaad tidhi ilaahay subxana wa taala rabbi gooni oo garab taagan ma jire laakiin xagga waxqabadka rabbi waa lala qabtaa ilahay wax abuur bu iska le addoommo wax abuuraa jiraa tiri lakin waa addoommaad aaminsantahay rabbi ma aha wuxuu rabbi sameeyo addoommo samayn karaa jira idan waa shirkun fi اlkhalqi wاlficli ka shirki اlfalaasifa falaasifadu waxay leeyihiin alkawaakib asaa'ira xidigahan waaweyn ee meerab adduunka ayagaaba adduunka qaybo ka mida sameeya rababka ayaga keena cudurka iyo caafimaadka ayagaa keena wax badan bay sameeyaan ayib waxaa kaloo ka mida shirkiga shirku bacd alqadariya qadariyado qaybo ka mida ama badankood baan ku odhaaday waxay qabaan addoonku ruuxa bini aadamka ee muslimka iyo hayrkiiba ficilka sharka ee uu samaynaya macsiyada iyo dunuubta uu samaynaya ilaahay ma aboorin mana doonin asagaa abuurhaya addoonkaas samaynaya wixii khayraadku bu rabi abuuraa shirkuulqadariya iyo adu marba haddaad sugto ilaahay in maamulka iyo abuurka iyo wax samaynta iyo la wadaago cid la wadaagta ay jirtaay waxaa loo yaqaanaa shirk fi اlkhalqi wاlafcaal asbaab baana keenta kan dambo waxaa ka mid a inaad ku quluwdo ood ku xadgudubto ood khalqiga qaybo ka mid aad u qaadato inay dadkaba ka daran yihiin oo waxaan uunku samayn karin ba samaynayaan sida ka quluwi nusayriya nimankan suuriya xukumo kale madhabkaay haystaan nusayriyada iyo raafidada qayba ka mid a nusayri quluwooda waxaa ka mid a xadgudubkooda waxay yidhahdeen cali ibnu abi aalib khaaliq wey oo abuuray cali ibnu abi aalib bay dhaheen khalaqa muxamadan nebi maxamed buu abuuray wa muxamadu khalaqa salmaan alfarisi wa salmaan alfarisi khalaqa alaytaam alhamsa dheen shanta agoon buu abuuray nebi maxamed horta cali baa abuuray nebi maxamedna wuxuu sii abuuray salmaan alfarisi salmaanna shan agoon buu abuuray shanta agoon ma taqaana waa miqdaad ibn aswad iyo abadar alkhifaari cuثmaan ibn madcuun cabdullah ibn rawaaxa iyo qumbor ibnu kaadaan oo mawlihii cali ah shantaas bay dheen waxaa sii abuuray salmaan shantaasna yaa adduunka maamushay dhehe ilaahay meelbu u fadhiistay adduunka shantaasa maamusha oo u nasan haya waxaan adduun meerahayay iyo waxaan adduun la roogay shantaasaa ka shaqaysa la socda diintooda ka mid ta ka mid ta idan maxay ku xadgudbeen caliba waxay dhaafiyeen haddaad u noqoto tacriifka aan ku siiyey aan ku hi ashirk waxaa weye sidiisuba tashbiihu makhluuqi bilkhaaliqi fii shayin min khasaa'is aluluhiya caliba waxay si u wadeen ka dhigeenba inuu rabbi yahay wax abuurahay wax abuurka yaa iska lahaa ilaahay cali baa si loo wada lagu shabahay khaaliqi ayb idan halkaasay la gaadhay hulugu raafida ka mid a ah iyaguna raafidadu waay ka mid a ah, waxay qabaan waxay leeyihiin imaamka ninka imaamka ee caalimka ah ee xilli kastaba nool sida ilaahay waxu maamulaha ina lilimaami maqaaman khumayni ayatullah alkhumeyni iran rogay warkiisa dhegeysa kitaab suuli alxukuma islamia leeda ku qoranta dalka asaga safxada afartan iyo todoba ka fiiri ina lilimaami maqaama maxmuuda wadaraja saamiya wakhilaafa takwiniya takhdac liwalaayatiha wasaytaratiha jamiicu daraati hada alkown waina min daruuriyaat madhabina haddaan raafido nahay ana liaimatina maqaama laa yabluguhu malakun muqarab walaa nabiy mursal adduunkan maamulaabu ninka imaamka xilligaa noo noole raafidiga ah oo in adduunka farta ugu yeeri kara buui idan hadduu hadda khumeyni yidhahda ha la galo adduunka nin kastaba hala galo way ku gowracayaan hadduu yidhahda hala daayo waa ku daynhayaan asagaale waa addoommo ayib hawlahaas sida waxaa ka mid a shirkigaas shirkun fi lkhalqi waalficli ah asbaabta keennana uu ka mid yahay huluwi fii bacdi almakhluuqaat uluw suufiya suufiyada aad taqaaneen fi lwliya awliyada ku xadgudbeen qayba ka mid a awliyadii dadku wanaagsanaa ee ahlu khayrka ah baa lagu xadgudbay ilaa la gaadhsiiyeyba ana lahum tasarufan fi lkown waxaan xusuustaa anugu soo gaadhay iska badaa rag nin naga weyne inna la odhan jiray adduunka waxaa xukuma nin lyada alhaw alkhawth alacdam akhina yaquuth iyo garan maysaan mandadka iyo alan khayrna iyo galayrkana wixii uun loogu wareegsan jiray ee gurigu soo dego loo barakaysan jiray ee meeshu ku soo degay gurigu fulabunka loogu karin jiray iyo fooxa maxay ahayd huluwi fi lawliya waad garanaysa nin la yaha alkawth baa adduunka maamula kawth lacdam wuxuu leeyahy aqdaab ama awtaad ama jibaal aqdaabta waxay leeyihiin niman loo yaqaana annuqaba nuqabadu waxay niman loo yaqaana annujaba nujabadu abdaal bay leeyihin rag baabana haystayba xadrada marka la bilaabhayo kadars lagu bilaabi jiray ya imaam albudalaa'i wa amiira الnujabaa'i wa khiyaata alfuqaraa'i jud wa wasmac wabaadir soo gar maysaan idan waa maxay amiir albudalaa'i amiir albudala imaam albudala waxaa weeyaan waa sheekh cabdilqaadir baa alkawth lacdam adduunkan isagaa maamulo war la aaminsanaa weeye aminkana baaqa oo soomaaliya ka jira meel kastana ka jira wa bilmunaasaba soomaaliya adduunka meesha ugu shirka yar wey soomaaliya adduunka meelaha ugu gaalnima yar bay ku jirtaa allah ma aqaana bilaad alxarabeyn mooyeen meel kaloo dhaanta inaysa jirin baan u malay ayib shirkiga adduunka ka jira soomaalida waxay noqonayaan muwaxidiin salafiyiin marka loo fiiriya dadka qaarkood eshiyaanka bari ka yimaada hindi iyo bakistan iyo bangaladesh iyo markaad u fiirisay hilibiin dadka ka iman waxaad dhihishu kulligoo waa soomaalida laakiin xaqiiqa jirtay ahayd hawth lacdamkaas waxay yidhaahdeen asuufiya alhulaa baan ka hadlaynaa nimanka ahlu khayrka wanagsan kama hadlayne eh, junayd raggiisi eh, salafka ahay waxay dhn huwa almutaxakim fi lkown kownka asagaa maamula niman afar ah oo loo yaqaan aqtaab ama loo yaqaano awtaad ama loo yaqaan jibaal loo yaqaano oo afar ah yaa nin kasta afarta jahood mid buu taagan yahay galbeed iyo bari waqooyi konfurso adduunku ma kala hal jahaba nin baa taaganoo maamulhay agga wii ka dhaca asaga loo daynaya buuq baa agga ka jira hebel baa ku maqan wey koonfur buuq baa ka jira sheekh baa lagu ogaa galbeed buu ka jira hebel baa lagu ogaa aqdaab baa la owtaad ama jibaal baa loo yaqaan ayib waxayna ku maamulhayaan baa le bamri alhaw alhaw alacdam amarkiisay fulinhayaan niman loo yaqaana abdaal baa jira alabdaal yaa imaam albudalay sabca wey toddoba wey albudala toddoba weye waad garanaysaan kutubta gudaha lagu laabto toddobadaa waxaa la albudala loo yaqaano waxay kala maamulaan toddobada qaaradood ee adduunka adduunka meeqa qaaradood buu toddoban wey hadii la celina shan buu noqon karaa soo maa almuhim qaarad kasta waxaa fadhiya badel min alabdaal baa fadhiya adduunka maamulahaya yaa sii amrahaya laakiin yaa xukuma toddobadaas qaar waa xukunta afarta ahayd jibaasha ama awtaadii ama qdhaabta afartayd baa xukuma kuwa yaa sii xukuma qawsul aclam baa xukuma ayib ayaguna waxaa ka sii hooseeya niman loo yaqaan annujaba nujaba waxaa ka sii hooseeya annuqaba nujabadu waa waxaan filaya inay ahaan jireen labiiyo toban miya ahayn taqriiban nuqabaduna waa saddex boqol intaasaa rabbi adduunka ku dayn hayaa mooyeene intaa haddii la waayo adduunko dhan baa rugman amar kala kastoo awskan wuxuu usii gudbiyaa aqdaabta aqdaabna waxay usii gudbiyaan abdaasha abdaalna nujabada nujabadana nuqabada waanad haystaaba wax soomaaliya ka jiray buu ah waad garanaysaan ayib raggii indhahaas ku qaban jira umadda maxay ku haysteen si kastaaba noqotee ka caqiida jaahiliya bilanwa kawaakibta iyo tanjiimka iyo quraysh iyo jahiliya aaminsanayn qayb ku dhow bayla yimaadeen asbaabta keenaa waxaa ka mid ah shirkigan loo yaqaano shirk alrububiya qaybtiisa weliba shirki fi lkhalqi walafcaal ama alficli ah asbaabta keenta waxaa ka mid ah tadayur inaad wax baasaysataba ood aamintaba ruuxana shar iyo khayrba ku hay war saaka midtoo kafira igu hor yimid ay celibku le socon maayo nin safar u xidhay oo baabuur sheeleeraysta oo socda oo soo noqda baad arkaysa maxaa kugu dhacay toobka feera igu hor yimid toobka feer muxuu yahay <laughs> qumay baa igu hor yimid wey macnuhu soo man u qaatay bacaw iyo qumay baa igu hor yimid bal soomaalida qaarkood waxay lahaan jireen mahmaah ama murti waxaa tiraada waxay odhan jireen fanaxoosaleyn lama guursado haweenka ka hadlaaya haweenooda hadday fanaxoosaleeda lama guursado waa bacaw bay dheh way ku kharibi xooluhu way dhammaan geeli wuu dhammaan dhali mayso shiddi iyo qaxar ka bixi mayse iska fiiri fanaxu ruux waa inuu kor ku yeesho soo ma marba hadday hoos ku yeelato malagaa baa gala tadayur wey bibcad makhluuqaat <laughs> fara daanyarley bay dhihi jiraan faraheed hadday madmadowdahay oo fara daanyar leedahay lama gursay dhen waa halis wey ruuxu waa inay ciddiisu cadcad yihiin ruuxu ciddi way madoobaan karaan oo dhamar baa ka gaari karo aduu kaasa tadayur waxbaasaysigu <clears throat> bal waagdan waxay la gaada bacd soomaaliyiin inay yidhaahdaan geel oo kale taqriiban cibaada waa laga fogeeyaa geel adi lagu dhex tukado oo lagu dhex cibaadaysu dhamaan bay aminsan yihin dadka qaarkood waa in laga fogeeyo salaad salaad iyo weyse weyse iyo hawlaha waa in laga fogeeyo geelo xoolasha dhaawa way waad aragtaaba ayib haween baa lagu furo ku dhamaada intay tukadeen ayagoo geel dhex jooga si kastaba noqotee inaad aaminto bacdu اlmakhluuqaat inuu ta'hiir leeyahay fi اnafci wاduri biistiqlaalihi asbaabta shirkiga keentay ka midta wa minha waxaa ka mid ah atanjiim xidiginta cilmiga xidigintu laba qaybood way midna cilmu tasyiir baa loo yaqaanaa midna cilmu ta'hiir kaa tasyiirku inaad barato xidigu qaabka u socayaan iyo qoraxo iyo falagu qaabka u meerahayo xilligan aad ku kala garata keliya wax dhiba ma laha ka laga hadlaya waxaa weeyaan waa cilmu ata'hiir haddaad aaminto xalay baa waxaa la fadhiisa kaasi asagaa wax sameeya dhimashaa iman asagaana ka dambeeya yacni alxawaadi alculuwiya ayadaa samaynaysa alxawaadi alardiya sufliya haddaad aaminto taas iyadu midda laga hadlaya way gaalnimada asbaabta keentay waxaa ka mid a ah in xidigaha iyo manaasisha qamarka meerahaya aad wax kastaba ku xidho ta'hiiran daatiyan waxaa ka mid a ah atacaluq bilasbaab asbaabta inaad asbaabtu inaad waxaad la iman karta adugu aad la timaado horta sidaadaba awood rabbi ku siiyey xaggana aad aaminto sabab kastood la timaado iyo dadaal kastood bixiso iyo juhdi kastood bixisaay waxaa jira qadar rabbi oda dhaafi kari waa aaminto wey laakiin haddaad aaminto mar kastoo sababka la timaado wax khaldami karaa ma jiraan waxaan wuxuu u khaldamay waxaasaad famanweysiisuba oodan marnaba meeshan soo dhiganin awood rabbigay ood ku tacalluqda sababka iyo tacalluqan kaamilan waa shirki fi rububiya wey waxaa ka mid a shirki fi rububiya shirkiga loo yaqaana ashirku fi اlamri waaaca ashirku fi اlamr baa ka mid a qaybihiisa kaa rububiyada waa shirki khatar ah ashirku fi اlamri shirki daran oo weliba hadda aada u muuqdo adduunka maanta haysta wey in la fahmaan raba waxaan leenahay ilaahay subxaanaه wa tacaala alaa lahu اlkhalqu wاlamr laba isdaba yaallo wey abuurka iyo uunka rabbi baa iska leh unkanaan la abuuray wixii lagu maamuli rabbi baa iskala wey horta wux la fahmaan fiican war addoommahan yaa abuuray allah subxaana wa tacaala wixii lagu maamuli lahaa iyo dastuurkii iyo nidaamkii lagu kala hagi lahaa ee kala hogaamin lahaa asagaa laga sugay inaad tirahdo ilaahay baa abuuray laakiin maamulka baarlamaanka laga sugahaya oo tirahda dowladdu saddex qaybood weeye golaha sharci dejinta oo baarlamaanka baasee mushrikiinta ah iyo sultatu tanfiid oo xukuumadda madaxweyneha ku-xigeysa nimanka fuliya sharcigii la dejiyey fuliyaah iyo booliskoodii wix hoos joogo dhanb iyo sultat alqada saddexdaa way dowladdu sideeduba maxkamadda oo sulta alqada loo yaqaan iyo qolyaha sharci dejinta iyo wixii la dejiyey ee maxkamad keentay qolyihii fulin lahaa oo xukuumadda ah madaxweynehii ku-xigeentiisa howlihiisa saddexdaa qaybood wey yaa u sarreeya meesha waxaa u sarreeya nimanka sharciga dejinaya lanno qaadigu wuxuu xukumaa wixii loo soo qoray ee sharciga ah buuggan wax ka fiirinay yaaqo soo dejiyey niman u qaylay nimanka baarlamaanka loo yaqaana almajaalis tashriiciya loo yaqaana ee soo dejiya dastuurka dejiya waa sulta tashriic majaalis tashric waxbay jideeyaan baa oo feermayeenoo amraan waxay qabsadeenoo haystaan alaa lahu lkhalqu walamray ku dhagan yihin meeshii walamru bay haystaan rabbi bay kula dhagan yihin meeshaad geyn lahayd baa kuwa la rabaa idan waxaan leenahay almr talada iyo maamulka iyo xukumka iyo khalqiga iyo iijaadka iyo tadbiirkuba waa laba arimood oo rabbi leeyahay waa min khasaa'is rububiya alaa lahu alkhalqu walamr shirkigana waa shirki muuqda meel kastaba taagan aan kuu soo gaabiye waa shirku taxliili wa shirku lamri waxaan oga jeednaa waxaan waa bannaan yahay ha la sameeyo maxan ma bannaano ninkii sameeyana waa xidhan yahay bangaani buu tagahaya taxliil iyo taxriim ama shirku tashriic baad odhan kartaa kaas wey ilaahay subxaanahu wa tacala wuxuu ley fi suurati ancaam in alxukmu ila lilah intuu waa naafiyo waa garanaysa asha ku jirta alxukmu waa al liistiqraaq اljins xukm oo dhan wey alxukm alqadari alkowni wاlxukm asharci اlilaahi labadu bar baa iska leh xukunku waa laba qayboodoo adduunkan wax kastoo dhaca iyo wax kastoo dhaqdhaqaaqa iyo wax kastoo xasilo wax adduunkan dhici karaay biamri ilaa biamri rabbika ma jiraan wax kastoo dhaca ha yaraado ha weynaado biamri rabbika alkowni alqadari ba ku dhacaya kun fa yakun ba hawsha ku socota muslimiintana waxaa laga rabaa markay wax xukumahayaan waxaan ma banaano waxaan waa bannaan yahay kan in la dilu mudan yahay in la daayu mudan yahay in laga qaata kitaabka rabbigay marka in alxukmu ila lilah alxukm sharci اlamri iyo alxukm sharci alxukm alqadari اlkowni labadaba waa ku jira ka bixi maayaan qaybta dambaa cadayno yaqusu اlxaqa wahuwa khayru اlfaasiliin baa alfaailiin waa jamcu faasil faasilkuna waa ruux kala bixiyo kala saaraha ilaahay weeye kala bax kitaabkaa qabaad odhan jirteen soo maa addar laakiin kala bax kitaabka ma qabe waxaa qaba baarlamaanka iyo dastuurkaa qaba kala bax aniga inlii benguura yeeli mahayo ayib fii suurati haafir maxaa ku sugan faalxukmu lilaahi alcaliy alkabiir xukumka waxaa iska le allaha caliga sarreeye ee weyn dastuurku waa muqadas sharciguna waa muctaram kufriyo gaalnimo wey wax dastuur leeda muqadasa ma jira waa kufri iyo gaalnimo gaalnimo muqadas ah gaalnimo ummadda in loo ammaano ama loo xayeysiiyo ama ummadda la amro ama loogu yeedho waa kufri bijmac muslimiin hadda kahor waa idiin soo guuriya idinka hoos bixin bawasha iyada waxaa kuugu filan fii suurati kahfi soo qabo lahu haybu الsamaawaati wاlardi absir bihi waasmic maa lahum min dunihi min waliyin walaa yushriku fii xukmihi axada xukmihi waa ismi mufrad oo la idaafay ilaa macrifa haddii loo idaafayo ismi mufrad ilaa macrifana tacumu waa taqaanaan xukum kasta wey xukumka kowniga ee qadariga ilahay in la wadaagama ogolo midka sharciga iyo dastuur dejinta iyo maamulka muslimiinta iyo bulshooyinkana ilaahay in la wadaaga ma ogolo ninkii ilaahay cid aan wax ugu darana waa mushrik billahi haddaad doonto waxaad cumuumka wuxuu kaga jira axadan waa nakiro fii siyaaqi annafyi marka waxaad tidhahdaa aynata cumr laba cumuum baaba ku jiraba fii qiraa'ati ibni caamir asabciya waxaa wuxuu akhrinhaya qira'a sabciya mutawaatira walaa tushrik nabi maxamedow lahu hayb الsamaawaati wاlardi absir bih waasmic maa lahu min duunihi min waliyin walaa tushrik fii xukmi axada waa nahyi sariixa nabi maxamedow xukumkii ilaahay ha u shariig addoon kale waxba ha weydiini dastuur waxaan kuu soo dhibno duu ku maamul ina anzalna ilayka alkitaaba bilxaqi litaxkuma e maxaa ku xiga bayna الnaasi bima araaka allah walaa takun lilkhaa'ina khasiima idan xukumku waa iska cadyahay baashu yay dhan kala aadi waxaad miaal kugu filan keliya inaad fahantahay shirku اlamr ashirku fi اlamr fi اlmaamul inuu bannaanka taagan yahay suuratu ancaam markii laga soo sheegay walaa taأkulu mima lam yudkar ism اllahi calayhi wainahu lafisqun waina shayaaiina la yuuxuuna ilى أwliyaa'ihim liyujaadiluukum wain aطactumuuhum inakum lamushrikuun dhaar wey dhaar baa meesha ku jirta jawaabulqasamkii weeye lamushrikuun laamu tawطi'ana waa go-an tahay oo inta horteeday ku jirtaa idan haddii aad adeecdaan xadiidka abu daawuud iyo ay soo saareen nasaa-i ibnu maaja waa garanaysa ibnu cabaas xadiidkiisi ibn cabaas wuxuu leey nabi maxay sal l slam baa waxaa u yimid kufaaru quraysh ama yuhuud baa u timid wasaxiix inay kufaaru quraysh ahayaan wey yuhuud baana laakiin soo dirtay waxay yidhahdeen nabiga waxaad weydiisaan neefkan baktiyey ilaahay baa gowracay ilahay sumuusa dha neef aan bisinka rabbi loo qabaninoo baktiyaan la cunin waxay dhaheen xoolahoo dadka dil iyo danyaas kale allah neefkan yaa dilay allah dilay neefku ilaahay dilay ee asagoo baktiyo ber la saareen bismillah ana dhiin baktiyey maxaad xaaraan u tiraadeen oo waa meytiya bakti u tiraadeen kii idinku aad gowracdeene bismillaahi wallahu akbar aad tiraahdeen idinku samayseen tiran waa xalaal war waxaa idinku gowracdeeniyo kuu rabbi gowracay keebaa fiican bal gaalnimada u fiirso nabi maxamed baa su-aashaa la weydiy aayaddaa soo degtay walaa ta'kulu waa timid ha cunina muslimiinay dheg jalaqyan loo siinin mima lam yadkur ismullahi calayh magaca rabbiga waxaan loo qabanin bakti waynaan la cunin kan wuxuu ku dhintay biamrin kowniyin qadariyin kana wuxuu ku dhintay biamrin kowniyin qadariyin wa biamrin sharciyin aydan laba kala baab wey dhimashada waa wadaagaan oo ilaahay baa qadarayba xilligaa mid kasta inuu nafbaxo kan laakiin wuxuu ku nafbaxay si uu rabbi fasaxay ummaddana amray oo diintu sheegtay laba kala baab wey waa farqi mu'adir ah baynahuma waxaa la yidhi haddii aad mushrikiinta warkay sheegeen iyo ibliis baa usoo dhiibay ila shaydaan baa usoo dhiibay ay muslimiinta qaarkeed ay ku raacaan wa in aطactumuuhum gaalo haddaad ku raacdaan fii taxliili اlmaytati wa taxriimi اlmudakaati tii la gowracay inay xaaraam tahay kaan la gowricinna uu xalaal yahay ku raacdaan inakum la wallahi mushrikuun naftaydaan ku dhaartay rabbi baan ku dhaartay gaalaa tihin dhe baa layidhi la socdo inakum la mushrikuun gaalati ilahay baa hadalka watay ayib idan haddii nin uu amar dejiyo iyo dastuur iyo sharci khilaafsan kitaabka rabbigay ka dejiyey waa kaafir waa musharic alaa lahu اlkhalqu waاlamru buu ku haystaa rabbi in اlxukmu ila lilah buu ku haysta faاlxukmu lilahi اlcaliy اlkabiir buu ku haysta walaa tushrik fii xukmi axadan buu ku haysta kii adeecee ku raacay dastuurkaa dejiyey baarlamaankaa go-aamiyey sharcigu dastuurkii waddankaa xukumay nin kale asagu ay ku raacayna waxaa la yidhi inakum la mushrikuun idan dejiyaha waxaa loo yaqaanaa shirkun fi اlamr ku raacana waxaa loo yaqaanaa shirkun fi aaca labadaa baab wey shirku اlamri waaacana marka la iskugu qabtaa waa inoo dambeey shirku aaca asagu qismin aqsaam اluluhiya weeye kan baan rabaa keliya lahu alxamdu fi اlأulى wاlآakhira walahu اlxukm wailayhi turjacuun idan hawshaa inay idinka hoos baxda ma ah dad badan bay maanta ka hoos baxda ninka loo yaqaana imaam shanqiti naqli dheer uu leyahay baan soo guurinaya kadibna warka waa idiin banaynaya wuxuu leeyahy sheekhu ma hawshaa ka hadlahay xadiidkaas ibn cabaasee sheegaya aayaddu inay dooda inay kala fasayso ku soo degtay waa xadiis saxiixa abu daawuud iyo ibn maaja iyo bazaar iyo abraani iyo abari iyo daya almaqdisi baa soo saaray tirmidi waa taxsiiniya sheekh wuu saxiiyaa shacbarna udna isaguna wuu taxsiiniya iclam buu sheekhu leeyahay shanqeeti ana taxliila almaytati wa taxriimaha laysa bicaqiidati min alcaqaa'id yan kaa hoos bixin buu maytadu inay xaaraan tahay baktigu kii la gowracayna uu xalaal yahay horta caqiida maaha buu walaa aslan min alusuul asal weynu caqiidada iyo diinta ka mida ah weyna ma aha bu waa mas'ala camaliya farciya in lagu dhaqmo u baahan bu ha u qaadan nimankaan ruuxu waa gaaloobay ama shirkibu ku dhacay inuu caqiide bes hawsha ku saabsanta war camaliyaadka iyo axkaamta fiqigeeda xataa haddaad ku khaldanto kaafir baad noqonaysa qaybo ka mid a ah, yani khalad khaas aan u jeednahay wa inamaa huwa farcu min alfuruuc madqatu laxmin sharaca allaahu calى lisaani nabiyi taxriimaha liأnnaha maatat walam yudkar ism اllahi calayha wa sharaca ibliisu calى lisaani awliyaa'ihi taxliilaha fahada nadaamu ibliis wahuwa taxliilu meytati wahada nadaamu khaaliqi الsamaawaati wاlardi aladi sharacahu اllahu calى lisaani nabiyi wuxuu yihi inay baktigu uu xalaal yahay waa sharciga ibliis bir horta la soco in baktigu xaaraan yahayna waa sharciga rabbigay nabi maxamedna loo soo dhiibay kala ogow ayb wallahu yaquul hadihi maatat xatfa anfiha walam tudka walam yudkar ism اllahi calayha wالshayطaanu yusharicu bifalsafatihi wayaquul hadihi dabixaة اllah wma dabaxahu اllahu aطhar waaxal mima dabaxtumuuhu biaydiikum wallahu yaquulu bilmuqaaranati bayna tashriici الshayطaani wa tashriic اllah wain aطactumuuhum inakum lamushrikuun ilahay maku garta xukumahay oo sharciga shaydaan iyo kii ilaahay kala xukumaya wuxuu ihi haddaad shaydaan xaggiisa u weecataan gaalaatiina la socda mushrikiin baa tii haddaad shaydaan raacdaan kaygana diidaan la mushrikuun in aطactumuuhum fi taxliili اlmaytati aladi huwa tashriicu ibliis taarikiina taxliila wa tashriic allah wa huwa taxriimuha inakum lamushrikuun ila an qaal sheekhu ilah uu yidhi wa idaa taqarara haadaba markaad sa u ogaatay faqad aqsama allahu kama qulna fi hada aaya alkariima calى ana man aطaaca الshayطaana wاtabaca taxliilahu mukhaalifa litashriic اllahi anahu mushrik wa hada shirku shirku rububiyatin dastuurka iyo baarlamaanka iyo sharci dejintu waa shirku rububiya shir uluhima iyo ka hoos bixi rabbinimadki waad ku haysataaba لأن التشhريica والأمر والنهي لرب الخالق فالشhيطان أrاada أن يشhاaرك اللaha في السلطة العليا والأمر والنهي فmن اتبعه فكأنma جaعله ربا nin شharci uu dejiyey iyo dastuur uu qoray kitaabka rabbigayna khilaafsan iyo shareecada ruuxi ku raacaay wuxuu ka dhigan yahay ruuxuu yidhi baarlamaanku waa rabbiyo arbaaba mutafariquuna khayr am illaahu lwaaxid lqahaar hawshay kaa hoos bixin buu leehay shaydaan baad rabbi ka dhigatay oo baarlamaanki baad rabbi ka dhigatay oo majaalisa tashriicad rabbi ka dhigatay hawshu way caddahay buu le kaa hoos bixin wa hada shirku fii inakum lamushrikuun huwa shirku akbar mukhrij min almilla hadal dheer buu sheekhu sii waday waxaadna ogaataa buu leeyahay nin kasta warkaa iga dhamaada ayib waxaadna ogaataa buu leeyahay sidiisubaa sharci kasta iyo dastuur kastoo khilaafsan shareecada ninkii dejiyeyna waa mushrik fii shirki اlamr ku dhacay oo shirku rubiya ah kii ku raacayna waa mushrik fii shirki طaaca oo fi luluhiya ah faahfaahintuna in sha allahu tacala habeen dambe ino ahaan doontaa wabilahi tawfiq warka masalada wax badan ba igala jira marka laakiin xuseen ba cala calay wabilahi tawfiq